الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سورة البقرة ayaynu tafsiirkeeda ku dhex jirnay aayadda شhan iyo labaatan qaala الlahu taعaalى ilaahay waxau wa bashir waxaad nebi maxamedoo u bushaaraysaa aladiina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey wa camilu saalixaat camalada wa wanaagsanna sameeyey anna lahum inay leeyihiin ugu bushaaree jannaatin beero jannada ku yaalla tajrii min taxtiha alanhaar hoosteedana wabiyadu ay sidaa u qulqulayaan wabiyadii la yaqaanay kulamaa rusiquu minha mar kasta oo laga raashimo ama cunno laga siiyo jannada min amaratin midho la siiyo risqan iyada oo arsaaqad ay u tahay ay dheefsanayaan qaaluu waxay leeyihiin haadaa kan imikana la siiyey alladii rusiqnaa min qabl waa kii imika ka horna la siiyey waqti ka hor baa kana la siiyey imikana la siiyey wa utuu bihi buu ilaahay waa la siiyey mutashaabihan isagoo isu egeg waxay hadalkaa u yidhaahdeen waxan la siiyeebaa isku wada egeg walahum waxay ku leeyihiin ahlu jannaha fiihaa jannada dhexdeeda aswaajun xaasas mudaharatun la nadiifiyey wahum dadka jannada ku jiraa fiihaa jannadaasay khaaliduuna ku waarayaan allaahuma ajcalnaa min ahliha waxaynu ku ducaysanaynaa ehelkeeda inuu alla inaga dhigo bushaaradu waxa weeye wax wanaagsan oo qofka loo sheego oo ka farxiya farxad ka weynina ma jirto qofka muminka ee awliyada ilaahay ka mida ah in loogu bushaareeyo janno waxaana qur-aanku ina baraya dadka inaynu had iyo jeer la ogaano wixii ka farxi ka farxinaya oo aynu ka dayno wixii ka dhexinaya alla wuxuu uhi waquuluu linnaasi xusna dadka hadalka wanaagsan u dhaha kelmadda fiican inayna sadaqa tahay ayuu nebi moxamed sheegay sala allahu calayhi wasalam halka innaga laga yaabo dadka soomaalida dhaqankoodu marar badan ka nixinta iyo dacaayadda inuu noqdo markay dadku iswaajahaan dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisuna waxay ahaayeen qofka marka wa wax khayr uu soo kordho in loo kala beratamo sidii loogu bushaarayn lahaa qur-aankuna taasuu ina baraya jannadu waa meel qaaliya weeye oo aada u qiimo badan waxaana lagu helaa sidaa ilaahay oo uu sheegay iimaan iyo camal wanaagsan iimaan dhabahoo ilaahay la rumeeyey oo sharciga waafaqsan oo kii aayaadka hore ay ka soo dayriyeen aan ahayn camalkuna wuxuu saalix noqon karaa markuu waafaqsan yahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam daacadnimana ay ku jirto daacadnimadu munaafiqnimaday ka fogaynaysa diintoo la waafajiyaana bidcaday ka fogeynaysa jannooyinka had iyo jeer qur-aanku wuxuu aad u tilmaamaa oo lixdameeye meelood ku soo noqnoqonaya ereygaa janna jannadaasoo markaa ilaahay uu sheego webiyada iyo dharka iyo dhuuniga iyo midhaha lagu hayo taasina waxay ka faa'iido tahay waa jeclaysiin tarkiib baa la idhaahdaa jeclaysiin weeyo qofka bani aadamka ahay wuxuu u samaysan yahay wax wanaagsanoo qiimo badan marka la jeclay la jeclaysiiye loo sharxo inuu had iyo jeer u cishqiyo oo u hanqaltaago oo u howlgalo wax khatarahoo ku soo foolle marka looga warramona dee inuu ka feejignaadou ka dido oo dib uga joogsado waana sababta naarta iyo balaayooyinkeeda qur-aanku uu inoogu sheegay ahlu jannuhu midhaha jannada yaallaa xagga tayada ma kala dhacaan xagga muuqaalkana way siban yihiin iyadoo laga yaabo dhadhanka inay ku kala duwan yihiin halka innagu aynu aragno midhahan adduunyada qaar way foolxun yihiin qaar way rifrifan yihiin qaar araggaaba diidaya marka kuwii hore la siiye kuwa dambe iyadoo laga yaabo inay xagga dhadhanka ku kala duwan yihiin xagga muuqaalka way ka siman yihiin kulamaa rusiquu minha min amara mar oo jannada waxa la siinaya u badanya kulamaa waxay tilmaamaysaa waa tikraar tikraar bay faa'iidaysaa soo noqnoqod raashinku ma kala go-ayo laa maqduucati mamnuuca deeqda meesha lagu hayee cunno leh ee cabitaan leh ee midho leh way isdaba taaganta kullama hal meeshan busaaradda ah ee lagu leeyahy mar safarkiibaa go mar hebel baaba kuu diidayba mar adigaaba waayey waxaa ma laha mar kastoo midho la siiyo waxay leeyihin hada aladii rusiqnaa min qabl kani waa kii markii horena la siiyey ma kala dhacaa dhadhankii laakiin markay arkaan bay garanayaan ilaahayna waa kaa yidhi isu wadeegegii xagga muuqaalka waxa ilaahay uu raaciyey xaasasbayn layn la nadiifiyey waanay kuwaanayaan waxaa halkaa lagu hayaa waxaan halkan lagu hayn dadku markay adduunyadan joogaan waxay la waasheen labadaa af afka iyo ibta maxaad la heshaa unbaa lagu dagaalamaya afkaa maxaad la heshaa ibtaase maxaad la heshaa <laughs> labadaasoo miir qaba oo laga dhergay halkaasaa lagu hayaa wax alla waxaa xarbu tadaafuc adduunyada maraya ee la dagaalamayo la is-eryanayo wixii la cunaya iyo wixii la cabaya iyo wixii xaas laga dhiganayay ama lagu hamadbaxayay baa loo howlgalaya halkaasa haddaba lagu hayaa halkan tani ma xidhiidhsano oo surma seegtada ku badan iyo isa seegseegaeh waxaa lagu hayaa halkaa wixii la cunayay wixii la cabayey iyo raaxadii rag iyo dumarba waana labada uu nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam in xaaraan lagu isticmaalo yaa ii ballan qaadaya inuu afkiisa ilaaliyo iyo ibtiisa hooso xaaraan uu ka ilaaliyo aniguna jannadaaan u ballan qaadaa kaadhkeedaan diyaarulah rasuulku saasuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka waa lagama maarmaan qofka muslimka ahi afkiisa iyo iibtiisa iyo uurkiisa inuu xaaraan ka ilaaliyo si uu deeqdan ilaahaye joogtadaa u helo waxaa iyaduna si cajiibah inaad intaaba wax la hesho labadaada afka sare iyo ka hooseyntooda wax la hesho inaad weligaaba ku hayso oo aanu kaa kala go-in wahum fiihaa khaaliduun dee waxay yihiin maxay wahum fiihaa khaaliduun way ku waarayaan khuluudkuna wax cajiiba wey waynu arki doonaaye ibliis markuu degayey ama suldaarayey ama khiyaamaynayay nebi aadam halkuu ka soo galay waxay ahayd hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiya aadamow wax la iska yeelanayo weligiioo adduuna macnaha deeq ilaahay oo la helayo oo haddana aan laga dhimanayn marka halkaa intaasaa isku hagaagsan sidaasuu qur-aanka kariimkaa ilaahay noogu bushaareeyey subxaana wa tacaala ooriyaha waxaa halkan alle uu ku sifeeyey inay yihiin kuwo mudahara la nadiifiyey marka daahiran wa baatinan xagga muuqaalkana waa ka nadiif xagga macnawiyaadka iyo baatinka hoosena waa ka nadiif adduunyada waxaa la ogsoon yahay waxyaabo badan oo rag iyo dumarba hawl ku haya inay jiraanoo fudalaadahoo dheeraada saxaradii kaadidii wixii la odhan jiray dhalmada dhiiggii ilaa culimada qaarkood in badanoo ka midi ah waxay ku tegayaan xataa biyihii taranka iyo wixii la socsocon jiray midna ma jiro biyahan taranka uga dee waxay u iman jireen in dadku tarmo dee cidiba tarmi mayso qof waliba halkiisuu la soo jiifaa ku taagan yihi sidaa daraaddeed biyihii taranka iyana ma jiraanba fudalaadka dheeraadka lahaaba iyaga qudhigoodu ka mid yihin qofku raaxadiisiina sidii buu helaya baatinkiina dumarkii waa ka nadiif weeye oo markaa dee aan idhaahdo murankii iyo xaggii akhlaaqiyaadka iyo wixii oo dhan waa dad ka nadiif ahoo qof keliya ayuunbay ka dhigayn ahlujannuun qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi ina allaha ilaahay laa yastaxii kama xishoodo an yadriba inuu dad yahow idiin yeelo maala maa tusaale kasta tusaale kastuu doonaya ilaahay wuu idiin samaynayaa bacuudatan kaneecuu tusaale ka dhigaya famaa fowqahaa iyo wixii ka sareeya fa ama aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey ee alla yaqaanka ahaa fayaclamuuna waxay garanayaan annahu tusaalahaas alxaqu min rabbihim xaq inuu yahay ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ama aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna fayaquuluuna waxay odhanayaan maada araada allah ilaahay muxuu ula jeedaa bihaadaa tusaalahan maalan tusaale ahaan muxuu ilaahay kan tusaale uga dhigay kaneecadan iyo wixii la mid ah yudilu bihi kaiiran in badan ilaahay wuxuu ku luminayaa oo dadka ka mida tusaalaha wayahdii bihi kaiiran in badannina ilaahay wuu ku hanuuninayaao dee qofkii rumeeyaana wuu ku hanuunay kii dafireed diidee ka horjeedsadaana wuu ku yudilu bihi ilaahay kuma luminaya ila alfaasiqiin kuwa alla ka fogaaday ee ilaahay diiday ayuunbaa sabab uu noqonayaa tusaalahan inay ku gaaloobaan marka halkan waxaynu ka arkaynaa ilaahay baa wuxuu inoo caddaynaya subxaana wa tacaala khalqiga adduunyadan ku nool kitaabkii loogu talagalay loo soo dejiyey ee rasuulkiina loo soo diray sala allahu calayhi wasalam inay yihiin qaar kala duwan way kala duwan yihiin dadku ma sinna way kala dhaqaaqeen qolo ilaahay wixii xaggiisa ka yimaada waxay og inuu caqligana u kordhinayo cilmigana u kordhinayo maslaxaddoodii iyo mar walba way ku qanacsan yihiinoo way rumaynayaan qolana dee ibleys baa ka dhex hadlaya ibleys aynu arki doonno taariikhdiisa iyo howlgalku ku haya ilmo bani aadam ayaa jihaynaya oo hagayo ilaahay seejiyey wixii ilaahay ka yimaada xaggiisa kuma kalsoono way diidayin qur-aanku markaa wuxuu mar walba inoola taagan yahay shayga qiimaynta laydhaa oo dadku adduunyadan intay joogaan waxay mudan yihiin inaanay isku walaaqanaanin oo aanay ishuwanaanine dee ay qiimayn yeeshaan qiimayntaasay ku kala tegayaana abaalmarinta aakhiro marka amaaasha iyo tusaalayaasha waa inagii soo aragnay iyo miisaanka iyo faa'iidada ay ku leeyihin qur-aanka dhexdiisa tusaalahan inaa sagaalkii tusaale suuraddan suuratulbaqara ay bixinaysay kii saddexaad weeye laba hore aynuu soo marno munaafiqiinta lahaa qur-aanku markaa xayawaanada sideen xusi doonno qaar badan baa qur-aanka dhexdiisa ilaahay xayawaanka oo abuuray ku xusaa nimankii gaaleed markay doonayeen inay duraan qur-aanka ama wax ka sheegaan waxay yidhaahdeen kitaabkan hadduu yahay mid ilaahay xaggiisa ka yimi ila ilaahay waa mid wanaagsan waa mid aan la mid ahayne muxuu qur-aanka dhexdiisa tusaale ugu soo qaadanayaa kaneecada iyo duksiga iyo quraanjada iyo xayawaanadaa yaryar waa xayawaano yaryaro xasharaada waa waxaan macno lahayn maxaa hadduu kitaabkan ilaahay xaggiisa ka yin waxaa yaryarka a ah loogu sheegay ee dadkuba aanu jeclay inuu u karaahiyeysto allaba wuxuu xusay subxaana wa tacaala halkan tusaalahani inuu yahay mid ilaahay xikmaddiisa uga jeedo ilaahayna aanu ka xishoonayn oo siduugaabu uga xishooda dee waabu abuurayne mar hadduu abuurayna xikmadda uga jeedo siduu uga xishoodaa rab sirta ku jirta maroodiga ee nolosha ah ayuunbaa ku jirta kanaacadan waa sirulxayaa sirta nolosha taasay ka siman yihiin marka sifooyinka ilaahay uu leeyahy waxaa ka mid ah sifada xishoodka ina allaaha xayiyun kariim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidkii saxiixa ah ilaahay waa mid deeq badan oo xishooda oo addoonkiisu hadduu gacmaha kor u taagu ducaystuu baryo ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo gacmihii oo maran kolle wuxuunbuu ugu soo ridi marka sifaadka ilaahay bay ka mid tahay inuu maaragtay yahay mid xayiyoo xishoonaya laakiin xishoodkaasi baa ka duwan keenna keennu waa mid qajilaad iyo qabandhacya ku jirto iyo sin ilaahay ma laha subxaana wa tacaala kaasoo waa inaga duwan yahay maala maa bacuudatan famaa fowqaha tusaaluhu tusaaluhu doono ayuu samaynayaayoo kanaaco iyo wixii ka sii weynaa ama kanaaco iyo wixii ka sii yar kanaacana tusaalehu ka dhigaya si sheegeen waanu ka yarayn karaa dadkii qolo waxay ogaadeen inuu tusaalahani xaqiyo way rumeeyeen waa mu'miniinta qolona waa kuwan ka hor yimid oo waa gaalo way ku gaaloobeen laakiin qur wixii uu sheego qofka qaata ee u hogaansama wuu hanuunay wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin qofka diida waxiga iyo wuxuu sheegay waa faasi ilaahay buu ka fogaaday bahashan la yidhaahdo kaneecada ee nimankaasi ay xaqireen ay yidhaahdeen qur dhexdiisa maxaa loogu sheegay laha cajaa'ib waxay leedahay cajaa'ib cajaa'ibkeedaa inaynu wax ka soo qaadanaana ama wax ka xusnaana ajaa'ibka imika laga arkay markii dee daraasadaha la sameeyey ee qalabkan horumarsan ee mijarada iyo microscobyada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo warramayna ama mucjisnimadii qur-aanka ee loo yaqaano alicjaaz alcilmi icjaaska la xidhiidha xagga cilmiga iyo horumarka qur-aanku uu kasii warramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kaneecadu iyadoo ah xayawaankaa yar ee sidaa u yar haddana waxaa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahayba oo marka u horeysa ay weerar inagu hayso hay-adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa u sabab ahaa maxaa basharkii adduunyadan ku noolaa toddobada bilyan kor u dhaafay imise qof baa dhintay maxaase sabab u ah si bal caafimaadka loo horumariyo oo dib loo eego waxaan u malaynayaa labadii kun iyo afar iyo tobankii meelaha inahayd taqriiban daraasadii ka dambeeyey mahayne ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kaniicadu ka dishay toddoba boqol iyo konton kun oo qof <laughs> bal ka sheekee adduunyadan dadka ku nool kaleecadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number one kaniicada noqoto xayawaanka adduunyadan basharka dilay ee khatarta ku haya kaneecadaa yar ee la maxaa tusaalaha loogu soo qaatee dad caariday ayaa kow noqotay toddoba boqol qof bay dishay halka bani aadamku dilka iyagu isdilayeen uu noqday afar boqol qof waa khatartay dadku isku hayeen iyo dadkan caalamka ee hubka site ee adarkaysidaad leedaha kuwa waxba iskagama hadhin intay kaneecadu dishay ayaa kusoo labalaabmaysaba way sii wadeenoo waxay idhaahdeen bahalaha aada looga cabsado sida tacaabiinta kale maska iyo abeesada iyo sunta badan iyagu boqol kun oo qof bay bashar ka dileen sanadka ah aydan khatarta badane micyaha waaweyn ilaa shan iyo soddon kun oo qof bay dadka ka dileen tamaasiixda bahalka u ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badani waa bahalkan ixaaska la idhaahdo kun qof baabuu ka dilay baydhaan sanadkaa marka halkaa maxaad ka aragtay bahashii la xaqirayay ololaha u weynba iyadaaba haysaba khatarta weynba tawaxdishaa waa dhadiga bay idhaaheen iyaba waa cajaa'ib ee dadka ka muudsata oo inay waxanta samaysay ku rinto ayaabay taasi sabab u tahayba kuweeda raggaahi waylka iska way iska ilka qabow yihiinoo dheecaanka dhirta iyo ubaxay ka cabbaan laakiin ta dhadig dhadigunbaa laynagu sallida qalabkan dee daraasadda lagu samaynaya ee markaa mutatawirka ah waxay yidhaahdeen waxay dhakada ku leedahay kun indhoob wax badanood la yaabtaad ku arki laakiin awoodii ilaahay unbay noo muujinayaan waxaas afkana waxay ku leedahay sideed ilkood innagu intaynu ilkaha leenahay ilkeennu waa imise adma tiristay weli ilkahaaga labiyo soddon meelahaas weeye iyadu sideed iyo afartan weeye waxay leedahay saddex wadne mid qura haddaad adigu leedahay hadduu istaago ay kuu dhammaanayso iyada saddex wadnaa isbedelaya waxay leedahay sidoo kale sakaakiin lix ah ama kharduumkeena yar gafuurka yar waxay ku leedahay lix mindiyood oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo saddex baal bay leedahay oo dhinac walba saddex baal bay ku leedahay baan leeyahay wuxuu ilaahay awood u siiyey marka ay qofka bani aadamka aad doonaysa inay soo weerarto ur aada u dheer oo qofka bani aadamkaa dhidibkiisa ayay soo urinaysa iyo kaarboonkan ka soo baxaya waxay ku taqaanaa markaa halkaa inuu qof hurdo weliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa kaarboonka laftiisa ayaa wartaa ku kala garanaysa waxaa musawad ah ilaahay uu siiye shucaac ay ku arkayso qofka jidhkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaaro dhiigga meesha ay ku yaallaan ayay ku arki karaysaa wuxuu ilaahay awood u siiyey inay wadato qalab badan oo cusbitaalladan casriga ah ilmo bani aadam aanay haysaninba oo shaybaada ah. markaa qofka kolkay u timaaddo waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiiggiisu wanaagsanya isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama aan dhiiggiisu macaanayn waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysana adugu caawa kanaacaad ka cabanaysa isdee wuxuu ku leeyahay kanaacadaad sheegaysaa maxay ahay fayruusaad iyo malaha waxbaa isaga la socda dhiiggiisaoo marka dadku waa ku idhaa aniga dhiiggaygaa macaano kaneecadu ima dayso iyo aniga dhiiggaygu u qarhaadhiyo kaneecadu ima taabato markay qofka doonaysa inay durto waxay ku samaynaysaa takhdiir takhdiirkaas waa maxay qofka marka la qalayo soo lama suuxiyo way ku suuxinaysa markaasay dhiiggiina taxliil ku samaynaysa markaasay tamyiicna ku samaynaysa tamyiicu waa maxay dhiiggu si aanu isu qabsanina dareero uu noqdo meesheedan yara dhuuban mari karaa dawadaana way ku daraysa markay kaa dhammaysato ayay dhiig ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysa bakteriyadii wixii ay ku raacinaysa sida malaariyadii markay iyadu kaa dhammaysataabay sii daynaysa si aanad miskiinkaa iska hawaaraad tahaye aan dhiiggii yaraa kaaga daadanin dhiig joojinna way ku raacaysa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa markaa wixii ay ku shubtay ee ay ku suuxinaysa ayaa markaa bararkan iyo waxaan keenaya way kaa dhammaysatay markaad soo boodaysa aada meeshii ay ku cuncunayso min cajaa'ib illaahi bay ka tahay cajaa'ibteeda waxaa ka mida noo aan idhaahda jinsigeedu ilaa shan iyo soddon qaybood weeye noocyadeeduna ilaa saddex kun meelahaasay gaadhaan waxaa aada u la badan cilmiga casriga ah, iminka waxa lagu ogaaday ama qalabkan wixii aan ishu qabanaynin lagu eego waxay leedahay bay yidhaahdeen xayawaan kale ama xasharaad kale oo ilima qabatiya oo ay xambaarsan tahay baashu waa isxambaar marka xasharaad kale dusha ku sidataa muxuu talow ilaahay ugu raray ilaahay baa garanaya innagaba imisaynu xambaarsanay qaar baynu dusha ku sidanaa ma aragno qaarna calooshaynu ku sidanaa wataa lagu leeyahay qofka bani calooshiisa waxaa ku jira xataa bakteriya u baahan yahay oo dheershiidkiisa ka qayb qaadanaysa soo maa xayawaankaasi ama xasharadaa yare microscopekun lagu arkayo waa isxambaarayona dushay ku sidataa waxa ay dawaysana allahu aclam weli lama ogaanin culimmada qaarkood baa markaa waxay ku fasireen in waxa ay dusha ku sidataa uu noqon karo famaa fawqaha marka macnaheedu waxa weeye ilaahay tusaale wuxuu ka dhigayaa bacuudatan kaneeco famaa fawqaha iyo waxaan ay dusha ku sidato ilaa wuxuu diidayaa ma jiro in lagu fasira haddii wixii dusha ay ku sidata la helay oo xasharaadkaasa ah, marka idinku xasharaad kaneecadan aa sheegaysaan aa arkaysaane kanaacada ilaahay tusaaluu idinka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaaluu ka dhigaya almuhim intaasi naga filan xayawaanka la xaqiray awooddiisa uu leeyahy markaa waxay dili karaysaa insaankii adduunyada maamulayay waxay dili karaysaa xayawaano badan oo aada u waaweyn markaa awooddii ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka arkayna kownkan iyo xayawaanada ayuunbay taasina ka tahay wahada maa aquluhu waastaqfiru اllah wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waslama tasliima kaiira ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda toddobiyo labaatan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi aladiina kuwii weeyaan dadkaa ilaahay ka fogaaday ilaahay ku gacan saydhay aladiina kuwii weeye yanquduuna burinayay cahd allah ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi intii uu ballankaa adkeeyey kadib wayaqdacuuna waxay goynayaan oy jarayaan maa amara allaahu wixii ilaahay uu faray bihi isaga an yuusala in la xidhiidhiyo wa yufsiduuna waxay kharibayaan fil ardi dhulka ulaa'ika hum ulkhaasiruuna kuwaasaa guuldarraystay kayfa takfuruuna billaah dad yahow sidee ilaahay uga gaaloobaysaa wa kuntum amwaatan idinkoo ahaa kuwa dhintay faaxyaakum uu idin nooleeyey uma yumiitukum haddana wuu idin dili doonaa marka aakhiraysanaysaan uma yuxyiikum haddana wuu idinsoo noolayn doonaa marka aakhiro soo baxaysaan uma ilayhi turjacuuna intaa kadib ilaahay baa laydiin celin doonaayoo allah laydin horgeyn doonaa subxaanahu wa tacaala dhaqamada dadkaa ilaahay iyo qur-aankiisa beeniye waxaa ka mid ah ballanku ilaahay kitaabka kaga qaaday ee rasuulkuna uu soo gaadhsiiyey ee horena ilaahay addoommaha uga qaaday miihaaqa iyo ballankaasay ka baxaan oo ballan waxaa u ilaalinog ama ilaaliya un qof iimaan leh iimaanka qof kaleba aada u ilaaliya ballan marka ballantu way la fududahay waxaa laga yaabaa haddii maslaxadooda iyo manfacadooda ay helaan dheef doonayaan inay ballankaa jabiyaan ay ka baxaan siduu ilaahay ba yidhi laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma qof mumina gaaluma ilaalinayo qaraabanimo ama xigtanimo iyo ballan midnaba ima ilaalinayo taas waa dhaqan leeyihiin imaan la-aantaana keenaysa waxa kalay gooyaan wixii ilaahay uu faray in la xidhiidhiyo wuxuu ilaahay faray in la xidhiidhiyo waa khalqigii khalqigii qaybahoodii kala duwanaa ee ilaahay uu faray in la xidhiidhiyo ay kow ka ahaayeen ehelkaaga iyo jaarkaaga iyo madaxdaada iyo dadka aad wada shaqaysanaysaan ama wada nooshihiin iyo muslimiinta o dhan cid kasta oo xaq kugu leh xaqeeda fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqadicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum اllahu faasamahum waacma absaarahum haddii aad diinta ilaahay kasii joos jeedsataan dad yahow waxay u dhowdihiin ama dhab ah inaad qaraabada goysaan buu ilaahay arxaamta iyo qaraabada dunuubta waaweynna waa ka mid gaalkana dhaqan bay u tahay maantana casrigan aynu joogna ilbaxnimada ay sheeganayaan waxaynu ogsoonnahay qofka bani aadamka ah aabbaha iyo hooyadu mid waliba ilmihiisii yaraa uu tuuro xanaanu ku tuuray qofkii ilmihiina markii uu isaguna weynaaday wuxuu ugu abaalguday aabbihii iyo hooyadii inuu isaguna ka dhaqaajiyo markuu sideed iyo toban gaadho oo kadibna iyagana xanaanadii lagu tuuro halkaasay qaraabo goysnimadii ayay shaqo u caan ku noqdeen wuxuu ilaahay sii raaciyey arintaa natiijadeedu inay tahay ulaaika hum ulkhaasiruun macnaha haddii aad diinta ku dhaqmi weydo khasaara kuu dambeynaya si kale haddaynu u dhigno xaq ilaahay lahaana way diideen xaqii khalqigu ku lahaana way diideenoo way dafireen natiijadooda adduun iyo aakhiraba waa khasaaro istifaam baa halkan ilaahay uu soo dhigay su-aal loo yaqaano inkaari iyo tacajubi waa la yaab ilaahayna uu tacajub uu leeyahay aan keenna la mid ahayn subxaana wa tacaala bal anigu waan la yaabsana idinkuna la yaaba sidee ilaahay uga gaaloobaysa isagoo gacanta baa idinku haya laba geeriyood iyo laba nololoodoo dadku uu maro isaga idin mariyay rabbi subxaana wa tacaala laba geeriyood ama laba dhimasho iyo laba nololood latarkabuna abqa can abq qofkii barxaladuu maraya yaa mariyey ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaaha saa ku abuuray marxaladaha ku marinaya gacanta kugu haya sidaad uga gaalowday dee insaankuu abaanlaawey insaankan iimaanlaha u ahay marka geerida hore waxaynu geerida dambe waynu garanay de waa ti a waa tan aynu labada nololoodna waynu garannayoo midi waa tan uurka hooyo ilaahay uu nagu nooleeyey midina waa ta aakhiro lasoo nooleynayo khalqiga lasoo nooleynaya aakhira lasoo noolaynaya marka la abaal marinayo taa garanay marka geeridan ilaahay uu horraysiiye ee uu yidhi wa kuntum amwaatan waa geeriyeysadeen maxay noqonaysaa ee uu ku bilaabay ee afarta u horraysa waxay leeyihiin qofka bani aadamka ahi dee waxba la-aanba asal u ahay ma wax jiru ahaa mise waxba la-aan waxba la-aan buu ahaa marka mar hadduu waxba la-aan ahaa waxba la-aantaas waxay u dhigantaa isagoo noolayn dee muu noolayn wuu geeriyeysnaa mar haddaanu jirin dee mar haddii aanu jirin oo as wakhtigaa aanu joogin wax geeriyeysanoo kale u ka dhignaa insaan noola ama ahayn dee hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-a madkuura qofkii bani aadamkaa waxa soo maray baa ilaahay ui wakti aanu ahaynba wax la sheego wax la sheegaba mu ahayn markaa wuu geeriyeystaa culimada fuqahada ee axkaamta mararka qaarkood baa waxay kala soo baxaan aayadaha caqiidada ka warramaya masalooyin fiqiya marka waxay leeyihin ilmaha yari hadduu soo dhasho isaga oo aan noolayn wax xuquuqahoo uu leeyahay ma laha qofka noole xuquuqduu yeelanayo ma yeelanayo leannahu wuxuu la mid yahay jaamidaadkaasuu la mid yahay jaamidaadkaa waxaa qalalan unbuu la mid yahay marka xuquuqdii qofka noole uu lahaa sida salaadii iyo iilkii iyo qabrigii iyo dhaxalkii iyo waxyaabihii nooca ahaa ma yeelanayo oo waa arrin kala saaraysa qofka bani aadamka ah iyo la-aantii noloshaasaa kala saaraysa masalada waa iyadoo ay ka hadlaysa caqiide aayaddu haddana masaladaa fiqigaa bay kala soo baxeen huwa ilaahay aladii ilaahay weeye khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi jamiica waxallo waxaan dhulka ku haysaan dhammaantiin dhammaantii idinku idiin abuuray uma istawaa ila asamaa samada ayuu intaa kadibna ilaahay u qastiyey fasawaahunna sabca samaawaat wuxuu ka dhigay toddoba samo wa huwa bikulli shayin caliim wax walbana ilaahay wuu ogsoon yahayoo waxba kama qarsoomaan rabbi waxaa ilaahay uuna tusinayaa siduu abuurkeenna u leeyahay inuu ahsaaqadeennana u leeyahay bal xaggeed ilaahay uga firdhanaysa xaggeed kaga kaaftoomaysa xaggeed uga gaaloobaysa isagaa ku abuuro marxaladahaa ku mariye intaad ifkan joogtana adduunkan inta aad joogtana arsaaqadaada isaga haya wuxuu kuu abuuray halkaad ku nooshahay cirkiiyo dhulkii aad ku dhex noolayd buu ku abuuray arsaaqadaadiina isaga haya khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica dhulka waxa dul saaran oo dhan buu idiin abuuray idinka marka laamtu tacliiliyana way noqon kartaa la leeyahay ama ibaaxana waa noqon karta idinkaa la idiin ibaaxeeyo xalaal idiin ama dartiin baa loo abuuray si kale haddaad u dhigto kownkan aynu ku noolay waa ku casuumanaha ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxaynu ku noolaanayna iyo waxaynu neefsanayna iyo wixii anficeenu ahay o dhan buu diyaariyey qof haddii la casuumo oo casuumada aad u qiimo badanoo wanaagsan la keeno maxaa la gudban waxaa la gudban si adab leh inuu casuumadiisa u intifaacsado una mahadnaqa ciddii casuumtay mar haddii lagu casuumo oo casuumad qaaliga lagu diyaariyo oo aan cidiba gaadhayno kharashkeedu badan oo markaad timaado ciddii ku casuumtay aada gurigeedii kharribto oo isagii aada caydo oo dhan walba u rido xumaantii maxaa lagu odhan de waa in lagu garbaduubo wey waa lagu garbaduubaya nin waalan baata abaallaa waata markaa sidaas oo kale haddaad taa la yaabayso qofka noocaa sameeya in dee sidaa dadku arkayaan haddii aada la yaabsan waxaad la yaabtaa ilaahay adduunka sidaa isugu keen qoofale isugu keen hagaajiye inoo barwaaqeeyey eeina dhex keena inagoon itaaliya arrintoona lahayn insaanka ku gacan sayda ee yidhi ma jirtid ee yidhi kuma caabudayo ee yidhi waxaa xaq uma lihid ee dakhiro ilaahay subxaana wa tacaala aad loola yaabo wey marka ayaddu waxay daliil u tahay culamada fiqigu sida ay maaragtay masaladaa u caddeeyaan ama ayaddaba usoo daliishadaan ana alasla fi اlashyaai اlibaaxa waxaanaynu dhulka dhexdiisa ku hayno waxa ma asal asalkiisu ma inuu xalaal yahayba mise waa inuu xaaraan yahay waxaan dhulka dhexdiisa yaalla ama badaha yaalla ee dhir leh ee xayawaan leh ee dhaqdhaqaaq leh asalkiisu waxa wey inuu xalaal yahay oo ilaahay baa halkan ku cadooyay i waxaan abuuroo dhan dhulka dhexdiisa jamiican buu weliba kusii adkeeyey wuu sii adkeeyey marka hore wuxuu hi idinkaan idin abuuray haddana dhammaantiibu waa idin wada xalaal marka wixii aada cunayso haddaad haddii lagu idhaahdo waa xalaal oo waa xaaraan baan leeyahay waxaad leedahay maxaa daliila ee xaaraantinimaynaya ilaa asalku wuxuu ahaa wixii halkan aynu cunayno iyo waxaynu cabayno iyo waxaynu intifaacsanayno dhan adduunka inuu xalaal yahay marka waa in la helaa shayga xaaraanta ah wixii daliil ahaa ee xaaraantinimaynaya haddaynu daliil weyno shaygaa aynu intifaacsanayno adduunka dhexdiisa daliil xaaraantinimeeya inuu xalaal yahay baa lagu wadaya cilalka had iyo jeer markay fuqahadu ka jawaabayaan masaladan waxay leeyiin wa kaana alaslu fi lashwa kaana masaladani saa weeye shaygaasi waa xalaal dee shay walbana waxa u asal ahaa inuu xalaal yahay daliil xaaraantinimeeyaana kuma soo aroorin daliilka had iyo jeer xaaraanta loo qaadanaya inuu daliil yahayna waxa weeye daliil sugan wey waa inaanu xadiid daciif ahayn ama waa aayad muxkama ama waa xadiid haabitahoo sugan wajanib الضaciifa fi اlcaqaa'idi wa xukmi rabbina alcadiimi اlwaaxidi sida ay leeyihiin culamaa اlisilaax xadiidka daciifkaa uma daliishanaysid caqaa'idka ama caqiidooyinka iyo xalaasha iyo xaaraanta waxaynu kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa aayadda xalaasha iyo xaaraanta inay badan tahay xalaashu xaaraantuna yar tahay waxa xaaraanta haddii la tiriyo wuu yar yahayba dadkunbaa ibtilaysanoo kullu mamnuucin marquub baa lay qofka wixii loo diidaa unbuu ka daba dhacaa si eegayaae inta xaaraantiiba waa yarta oo haddii aad arki doonto aadam nebi aadam calayhi salaam waa la jannadaasoo dhan daaq waynu arki doona waa gaari shadiis waa ta soo socota laakiin geedkaas un iska ilaali jannadiiyo geedka iyomaa badan dee waxaa badan jannadii ilaahay baa badan geedkiibuu markaa ayuu ku dhegay odaygii islaanta oo midi ku riixay inkaar qabo ibliis la idhaahdaa innagana bal waxaad isu eegtaa adduunkan waxa yaalle faraha badan ee bad iyo beri ku jira ee la dheefsanaya farabadnaantiisaee xalaasha ah iyo in yaroo la tiriyeyba oo xaaraana dee intaa yarubbaa geedkii ka dhigan marka haddaad la yaabi lahayd odayga iyo islaanta arrinkooda soo socda ee nebi aadam iyo xaawo ood odhan lahayd maxaa ku saliday geedka ma inta kalaa ku fillayda intifaacsadaan jannadaabaynu iska joogi lahayne adiga maxaa kugu saliday xaaraanta dhirteeda ila waabay yar tahaybe waxaad kula yaabta waalidka ma jiro adigaaba lagu yihi wax allo waxa kownkan yaaloo dhami xalaal buu ku yahay dhowrkaa geera xaaraantun iska daa waaya taasina midaynu ka faa'idaysano weeyaan istawaa erayga ahi mar mafcuul toosa buu qaataa isagoo xaraf jaar aan isticmaalayn marna wuxuu qaataa erayga ilaa ayaa ka dambeeya sida halkan oo kale marna calaa baa ka dambeeya marka calaa kolka ay ka dambayso macnihiisu istiwaa buu noqdaa in shaygaasi ku ekaaday laakiin kolka ilaa ay ka dambayso sida halkan oo kale waa macnihiisu waa qasad weeye oo istawa uu ku egaaday halkan maahee ilaahay samadiisu u qastay weeye toddobuu ka dhigay wax walbana wuu karaa dhulkiibuu abuuray wixii khayr dhex yaallay buu abuuray samooyinkiioo toddobaana wuu abuuray toddobadii dhulkiina waa toddoba marka intaasoo dhan waxaa lagu cadcadaynayaa ilaahay ku abuuray ee intifaaca iyo arsaaqadaa ku siiyey ee adduunkan kugu casuumay edhadh uga dambeeyo ka amar qaado marka halkan waxaa rabbi uu xusayaa haddaba khalqigan caqliga leh inta caqliga leh ee ilaahay u abuuray waa jinka iyo insiga iyo malaa'igta saddexdaa qaybood iyo abuurkoodii hore iyo imtixaanada la soo maray iyo imtixaanka cidda ku guulaysatay iyo cidda ku fashilantay qisadii nebi aadam oo qisooyinkii aynu xusaynay u soo horraysa ayaa halkan aynu ku arki doonaa qisaska had iyo jeer qur-aanka dhexdiisuna faraha badan ay noo iman doonaana faa'iidooyin badan bay leeyihiin qisooyinkaasi faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa kamid mid ah nebiyada iyo wixii dhibaato soo maray ayaa rabbi inoo caddeeya subxaanahu wa tacaala si aynu ugu cibro qaadanno laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab cashar iyo daris baa ku sugan nebiyadaa qisadooda ciddii caqlilina ay wax ku qaadan karayso dadkii ahlul kitaabka ahaa qisooyin badan baa kutubtooda ay xusayeen dadka been bay uga sheegeen qisooyinkii ay badbedeleen bay ummadda u keeni jireen qur-aanku sida xaqaabuu caddaynayaa oo carabtii ay harowsan jireen ama beenta u sheegayeen iyo ummadihii ay beenta gaadhsiinayeen ba beentoodii waxa suulinaya qisadiio saxa ayaa qur-aanka kariimka ilaahay uu ku soo bandhigaya subxaana wa tacaala faa'iidooyinkii qisooyinku leeyin waxaa ka mid ah dadka kibre iyo kuwa daalimiinta ah ee dulmifalayaasha ah markay qisada akhriyaan ay arkaan dee waa inay gartaan cidhibxumadooda halkay ku dambaynayso ilaan intaasoo daalim baa adduunyada soo maro kibrayoo adhaxda ka jabay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka u akhri bal inay kuwaasi fikraan ay wax qaataan buu ilaahay wa tahbiitu fu'aadi rasuul walikulli daaci qisooyinku nebi maxamed bay qalbiga u dejiyaan iyo qof kasta oo wada oo wanaag dadka gaadhsiinaya wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak qisooyinka aan kuu sheegaya qalbigaay kuu sugayaan nebi muuse ilaahay u naxariista buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markay damqado waxaa la dhibay inta aniga la idhiba in laeg inta aniga la idhiba in ka badan baa la dhibayoo aniguna waa inaan iska safraa buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam qisooyinku had iyo jeer waxay noo caddaynayaan manaahijtii iyo hadyigii iyo dhaqankay nebiyadu ku socdeen iyo qolyahoodii habkay ugu baaqi jireen ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum iqtadi nebiyadaa ilaahay baa hanuuniye bal adiguna manhajkoodii ku soco layna leeyay waa darbu min duruubi tarbiya qisooyinku had jeer waxa weeyaan bani aadamkan adduunyada soo maraya siiba dadka muslimiinta waa shay rabeeya cid waloo bulshada ka mid markay qisas ka akhrido casharo khuseeyay ka helaysa maalan qolada dhaqaalaha markuu qofku akhriyo qisadii nebi yuusuf dhaqaalo saxan oo horumar leh ayuu ka helayaa istaraatiijiyad leh waata kutubtaba laga qoray iyo dhaqaalaha faasidka ah oo kii qaaruuna dadka had iyo jeer madaxda iyo mas madax wanaagsan ay ku daydaan oo caadiliina oo dal iyo dadba anfacay bay qisaskaa ka helayaan sida nebi sulaymaan iyo dulqarnayn iyo nebi daawud iyo dadkii qur uu tilmaamay istibdaadkooda iyo kelitalisnimadooda iyo guuldarraday uga dhaceenna qisadii fircoon bay ka akhrii karayaan dhallinyaradoo kale qisadii nebi yuusuf markay akhriyaan iyoina shucayb qisadoodii dee xishoodkii iyo cafaafkii iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo siduu dhaxalgalka u yahay ayay ka arki karayaan dadka mubtaliintii tasliyay ka helayaan dadka had iyo jeer dhibaataysan ama adduunkan ku imtixaanan ama diiqad iyo cidhiidhi ku noolaan lahaa qisooyinka markay akhriyaan qur-aanka weliba suuratulambiya aad akhrido qisadii nebi ayuub oo kale iyadana cibra ayaa kaaga kordhaysa qisaskaasi had iyo jeer waxyaabahaasay u taagan yihin waxa kalood ka arkaysaa diimaha samaawiga inay leeyihiin waxyaabo badan oo shuruucdaa ilaahay uu dejiye oo mushtarak ay ku yihiin ay wadaagayaan oo towxiidka iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo naxariista iyo waxaasoo dhan oo ay wadaagayaan oo aan naski gelin oon iyagu isbedelin waxaynu ka daalacan karaynaa sharca man qablana rusushaa inaga horreeya sharcigooda ayaynu ka arki karaynaa qisooyinkaasi markaynu qur-aanka dhex gallo waxaynu arki doonaa nebiyada qisadooda uu qur-aanku soo bandhigay waxaa ka mida ah nebi aadan nebi nuux nebi huud saalix ibraahim ismaaciil luud isxaaq yacquub yuusuf awlaaddii asbaadu loo yaqaanay alasbaad ilma yacquub ayuub dulkifli shucayb yuunus muusa haaruun daawud sulaymaan zakariya ciisa yaxya ilyaas yasac intaasoo dhan waa nebiyada aynu qisaskooda ku arki doonno boqol iyo afar iyo tobanka ay usoo horeyso waxaa jira qisasulxukamaa dadkii xikmadda badnaa qur-aanku hoosta uu ka xariiqa ama calaamadiyo qisooyinkooda iyo faa'iidooyinka laga qaadanayo sida luqmaan ulxakiim dulqarnayn khadir cusayl qisas xataa dumarka ka warramayaa jiro oo dumarku wax badan ay ka qaadan karaan qaarna ay ka feejignaanayaan dhaqankoodii xumaa qaarna ay ku dayanayaan sida xaawa oo maaragtay dee nebi halkan iminkaba aynu ku arki doonno qisadan nebi aadam asalkii bani aadamku uu ka farcamay iyo xaaskii fircoon asiya bintu musaaxim nebi luud iyo nebi nuux xaasaskoodii oo iyagana laga dayriyey oo khatar badnaa nebi ibraahim xaasaskiisii aajara iyoiyo saara magacooda qur-aanku aanu caddaynin laakiin awsaaftoodii iyo tilmaamahoodii uu tilmaamay gabadhii boqoradii sabee balqiis magaceeda lagu sheegay iyo taariikhdeedii iyo habartii inkaarqabtada ahaydee umu jamiil la odhanayay ee qur-aanku halkee ku sheegay iyadana wamra'atuhu xamaalata alxada habartaa inkaar qabtada ah almuhim qur-aanku waxaa kaluu tilmaamayaa xayawaanada iyo qisaskooda sida asxaabulfiil iyo qisadii saca hashii nebi saalix quraanjada iyo qisadeeda kaneecadan aynu arkayno xuudkii nebi yuunus liqay ximaarkii ama qisada dameerka aynu xagga dambe ku arki doonno quraabkii iyo tukihii qoladii asxaabulkahfi iyagana aygoodiioo la xusay hudhud iyo daabatlardi bahasha loo yaqaanee muxuu ahaa aboorka ushiiu nebi sulaymaan ku taagnaa isagoo cunee saa ku dhacay almuhim waxaasoo dhami duruus iyo cibar iyo casharo ayaa ay xambaarsan aynu arki doonaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi waid wadkur nebi maxamedow xus darafkaasi had darafkaas wuxuu u taagan yahay inuu ficil baa ku tacallu ayaa maarata ku camal falaya id waqti xus nebi maxamedow qaala rabbuka lilmalaa'ikati rabbigaagu wuxuu ku yidhi malaa'igti innii jaacilu fi lardi khaliifa dhulka waxaan ku abuurayaa mid khaliifo ah khaliifa waa dad oo isbedela qaaluu waxay dhahan atajcalu fiiha dhulka ma waxaad ku abuuraysaa man yufsidu fiiha dad khariba wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya wanaxnu nusabixu bixamdig annaguna waanu kuu tasbiixsanaynaa mahaddaada annagoo ku daraynaa wa nuqadisu laka taqdiisku macnaha waa kuhufaynaayo wax ceeba kuuma ogolinoo kuuma sheegayna qaala ilaahay wuxuu uhi innii aclamu anigu waxaan ogay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn wa callama aadama alasmaa'a kullaha magacyadii oo dhan buu baray nebi aadam uma caradahum wuxuu u bandhigay magacyadaas wixii macnaha lagu magacaabayay eshayadii cala malaa'ikati buu bandhigay malaa'igtii buu waxyaabaha hor keenay fa qaala wuxuu uhi ambiunii waxa iga warantaan biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda in kuntum saadiqiina haddaa tii kuwa run sheegaya annagaa macnaha wax og hadaa ku run sheegaysaa marka qisadaasi halkaa ka bilaabantay waa qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo xaawa iyo marxaladihii abuurkooda soo maray ama aan idhaahna imika halkan waxay u taagan yihiin siduu ilaahay u maamuusu jannada u geliyey ama ugu sujuuday malaa'igta u faray inay u sujuudaan dagaalku ibliis ku qaaday dariska dambe faahfaahintooda ku qaadan insha allah wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wahanaaءu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah وعلى آله وأصحaaبه وسلم تسليiما كثيiرا أmا bعd qisada نبi aadم saddex khalqi baa meesha yaala waa saddex qolo ayay ka warramaysaa qisadaas qolo waa malaa'igti ilaahayo maba laha wax شhar ah khayr mooyaan qolada labaadna waxa weeyaan ibliis iyo colkiisa oo maba laha wax khayra shar mooyaane qolada saddexaadna waa ayo waa innaga waa aadam iyo xaawaa inoo soo horeeya asalkeeniiy labadaasaynu udhaxaynaa marka laba mid unbay noqonaysa haddii aad ilaahay ka tala qaadanayso subxaana wa tacaala awliyadiisana ka mid tahay ayaankaaguna fiican yahay abaalmarin fiicanna aada helayso waxaad u hilinaysaa malaa'igta dhinaca wanaagsan ee midigta ayaad raacaysaa xoojinaysaa ood ku biiraysa haddii qofku uu yahay qof xun oo dhinacii sharku uu qaalib noqdayna safka ibliis buu ku darmayaa marka digniintu waxay u taagantahay safka ibliisa ku darmine saddexdaa qolaa taagane safka malaa'igta iyo awliyada ilaahay iyo khalqiga ilaahay amarka ka qaata ku biiro ku darma marka halkan waxaa timid ilaahay oo la hadlay malaa'igtii uu abuuray subxaana wa tacaala wuxuu ogeysiye u sheegay inuu dhulkan dhexdiisa ku abuurayo khaliifa ogeysiintani maaha inuu ilaahay u baahan yahay malaa'igta oo uu dee leeya igala taliya oo uma baahno subxaana wa tacaala khalqigiisa laakiin waa iclaamin waa ogeysiinu ee istishaare ilaahay ugama baahna waxba kama qarsoona inii jaacilu fi lardi khaliifa ereyga khaliifa saddex macne ayuu qaadan karaa bay lein culimadu khaliifa yakhlufu bacduhum bacda waa dad iyagu isdhaldhalo oo qarni markuu tago qarniga kala dhaxlo oo isbedelaya noloshooda si ay u socoto ama waa khaliifa weeyo ciddii hore ee ku abuurnayd halkan dhulka markaa ku abuurnaa qoladay doonayaan ha ahaadaane cid bedesha oo dhulkii camirta ama waa khaliifa oo sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay cid wakiil kaga noqoto ilaahay oo adduunyada ka dhaqaajisoo fulisa oo ilaahay markuu kutubtiisa keeno ee waxyigiisa iyo sharcigiisa uu soo dajiyo ciddii maamulka noqon lahayd ee wanaagga ku hogaamin lahayd marka halkaana waxay adduunyadii u taagan yihiin oo loo xilsaaray saaray bani aadam inay adduunka hogaamiyaan iyo noolaha kale si saxana u hogaamiyaan khaliifa macnayaashaasuu qaadan karaa malaa'igtu ilaahay su-aal bay weydiiyeen su-aashani maaha mid caaridaad ah malaa'igtu caynkaaba ah laakiin cilmi bay doonayaan waxay idhaahdeen ilaahayowba waxaad ku abuuraysaa dhulkii qaar fasahaadiya oo dhiiga daadiya iyagoo annaguna wanaagun la taaganay oo xamdigaaga iyo tasbiixdaada iyo taqdiistaada waa subxaan allahi walxamdu lilah ayaanu la taaganay oo waa ku ammaanaynaa ilaahay muxuu ugu jawaabay waxaan ogahay waxaydaan ogeyn waxa isweydiin leh malaa'igtu markay su-aashan ilaahay weydiinayaan xaggay ka ogaadeen in khalqigani ay sidan yeeli doonaan tee iyagaaba sheego waxay dhahan laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa ilaahay unbaa u sheegay subxaana wa tacaala hore uu sheego ogeysiiyey waxaa kaloo xusid mudan dhulka oo la fasahaadiye malaa'igtu way sheegeen oo dee bani aadamku macsiyo iyo gaf buu ku fasahaadinayaa laakiin dhiiggiibaa wixii wax lagu fasahaadinaya mid gaara oo ka mida gaar loo soo qabta wayasfiku dimaa oo daadinta dhiigga taasi waxay caddaynaysaa bay leen culimadu waxaan la yidhaahda dhiigga daadintiisu inuu yahay fasahaadka u weyn ama dhibaatada ugu weyna dhulka laga geysto oo wuxuu u dhigmaa ama la mid yahay muqadasaadkoo la baabi'iyo xaramka ilaahay oo la fasaadiyo la xumeeyo iyo kacbada oo la dumiyo waxaa la mida ah dhiigga qofka muminkaa ah oo la daadiyo waa kaa maanta rakhiiska noqday ee dadkii muslimiintaa ah, dhiiggoodii la daadinayo waxyaabaha caalamka lagu fasahadiye ugu daran buu ka mid yahi saa daraaddeed baa si gaara ay malaa'igtu ugu u cayimeen ilaahay wuxuu ugu jawaabay waxaan ogay waxaydaan ogeyn waa run cilmiga addoomuhu wuu kooban yahay alla wuxu uhi wa fowqa kulli dii cilmin caliim mid waloo cilmilaba mid cilmilaa ka sii sarreeya oo ka sii sarreeya cilmigu ilaahay buu isugu buya shubmaa subxaana wa tacaala saa daraaddeed bay habboon tahay qofku inuu caadaystay ereyga wallaahu aclam nebi muuse reer banu israa'iil ku yidhaahdeen man aclamu nnaas isagoo khudbad akhriyaya dadka yaa u cilmi badanoo aniga buu dee laga raacay halkaa kooras dheer baa loo diray waa tii khadar indhaha loo geliyey ee intaasoo jeer uu ku soo saaray waxaanu garanayn ee markii uu dambe u fasirayna uu arkay inuu yahay wax dee uu ku qancayo wallaahu aclam macnaha waxay sheegaysaa insaanku waxaad iyo jeer u asala jahli baa u asala ma cilmi baa u asala qofka bani aadamka mise jahli jahli baa u asala ma daliilu calaa dalik innahu kaana daluuman jahuula naftiisana wuu dulmiyayaa qofku jahuul wey waa mid jahli badan wey culimadu waxay idhaahdaan ka ka hadla aadaabta cilmiga loo barto markay ka hadlayaan waxay idhaahdaan alcilmu halaaثaةu ashbaar cilmigu waa saddex taako man dakala fi shibri اlأwali takabara qofka taakada u horeysa qaadaa wuu isweyneeyaa waman dakala fi shibri الثaani tawaadaca qofka taakada labaad qaadaana wuu isyaro gaabiyaa oo wuu joogsadaa waman dakala fi shibri الثaaliثi calima annahu maa yaclam qofka taakada saddexaad qaadaana jahligiisu arkaa manaa markaad w si kale haddii loo dhigo qaybta nidaamiga waxbarashada markaad eegto qofku markuu sekandariga marayo murankiis iyo jaafaajiriqiisa uu badanaya ama hadduu xalqada joogana kutubta yareere bilowga markuu akhristo qof walba uu la murmaya waa takabara markuu digriiga qaatou jaamacadda ka baxana dibbuu u joogsanaya b h d da markuu qaato markaasuu garan markaasuu gaashaanku ku soo gaabanaya markaasuu arkayaa jahligiisa marka la idhaahdo wixii la dhigaya waa lagu dhameeya adaa lagu sugayaa laabuda an takuuna baaxian waa inaad noqotaa mid maktabadda wax ku soo kordhiya ummadda cilmi kusoo kordhiya adaa marti lagu yahay oo lagu eegayaae maxaad haysaa de madaxuu xoqonaya markaa dib buu fadhiisanaya marka waxay culimmadu yidhaahdeen iyaaka an takuuna saaxiba shibri waxaad inaga ilaalisaa inaad noqoto taakoole kaa taakada la waalanaya haynagu noqon marka malaa waxaynu odhan karnaa beryahan dambe taakadaasi ayna wareerisay siiba daayarta markaasa iclaamkan iyo warbaahintan markii la helayna qofkiioo iska bilow oo muftibaabuu isu dhigayaaba markaasuu ka sii daynayaa taasi waxa weeyaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm almuhim masaladaas waa masalo kale laakiin waa inaynu ogaanaa cilmiga inaynu baahina u qabno oo aynaan ka dhargeyn manhuumaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya laba ka kani ama mamani ma dhargaanoo qofka cilmi doonaya iyo qofka maal doonaya saan maalka looga dhargin cilmigana loogama dhargo inii aclamu maa laa taclamuun marka addoommuhu laba arrimoodba waa inay caadaystaan in shaa allah wallaahu aclam labadaasiba waa muhiim tallaabooyinka mustaqbalka in shaa allahu in sha allahu in kugu badato iyo wallaahu aclam wixii aad sheegaysaba nebi aadam calayhi salaam malaa'igtii waa kuwan yidhi maxaad ka abuuraysa isagiiyo awlaaddiisa ilaahay baa markaa wixii ogaabuu doonayaa inuu u muujiyo oo aadam wuxuu baray magacyadii oo dhan kullaha uma caradahu marka magacyadaasi waxaa la barayaa shay walba iyo magaciisa shayada waa ismigii iyo musamayaadkii magacyadii iyo wixii magaca loo ahaa oo uma caradahum wuu soo bandhigay muxuu soo bandhigay waa waxaa la soo bandhigayaa waa shayadii magacyada lahaabaa ilaahay uu soo bandhigay subxaana wa tacaala malaa'igtiibuu soo hordhigay wuxuu hi bal waxyaabahan ina hor yaala magacyadooda ii sheega magacyadooda ii sheega marka shaeyadaa halkan lasoo dhigay culimadu waxay leeyihin waa shayada ay u baahan doonaan bani aadamku adduunyadan ilmo bani aadam waxay ku isticmaali doonaan ay u baahanayaan ayaa halkan ilaahay uu soo dhigay oo malaa'igtii uu hor keenay nebi aadam hor keenay magacayna way wada leeyihin waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa bay culimadu luqadda iyo magaca yaa dejiya waa masalo khilaafiya laakiin sida raajixa waxa weeye inuu ilaahay dejiyo subxaana wa tacaala luqadaha yaa u bixiya dadka ilaahay baa u bixiyo baraa siduu shay walba u abuuray buu luqadiisiina isagu abuuray marka haddii xataa dadka qaarkood meel la isugu xareeyo gaara luqadday la baxayaan ilaahay unbaa bara subxaana wa tacaala dadku horumar ha sameeyaan ama xirfada ha u yeeshaane laakiin waadica luqaduhu waa ilaahay sida halkan baa aynu ku arkayno waxaad ka arkaysaa ilahay inaan waxba ku adkaanin subxaana wa tacaala maskaxdaada yare liidata ha oo waxaan o ilaahay talo halkuu ka soo guray haddana markii dambe halkuu ku celiyey de ma ku adkaada waxba kuma adkaadaan rabbi ila waataa hore uu kugu soo sheegay wahuwa bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa karaa wax walba uu ogyahay ambiuunii biasmaai haaulaa in kuntum saadiqiin qaaluu waxay yidhaahdeen markaa malaa'igta subxaanaka ilaahay adigaa xumaan ka hofan laa cilma lanaa cilmi ma lihin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay mooyaane innaka adugu anta adigu alcaliimu alxakiim mid cilmi badan baa tahay xikmadna leh qaala markaa ilaahay wuxu uhi yaa aadamu nebi aadamow ambihum biasmaa'ihim malaa'igta waxaad u sheegtaa shaeyadan magacyadooda ambiuhum biasmaa'ihim falamaa amba'ahum biasmaa'ihim markuu malaa'igtii u waramay ee u sheegay sheeyadii magacyadoodii qaala ilaahay wuxuu uhi alam aqul lakum oo miyaanan idinku odhanin innii aclamu anigu waxaan ogahay kayba asamaawaati walard waxa maqan ee samooyinka ku maqan iyo dhulka waxa ku maqan baan ogay waaclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxa aa muujisanaysaan wamaa taktumuuna iyo waxa aa qarsanaysaan labadaba waan ogay sawtaan idiin sheegay saasaa ilaahay uu ku wa tacaala marka halkaa mustafaadaadka aynu qisadaa ka qaadanaynaa waxa weeye ihbaatu اlqowli lilaahi subxaana ilaahay qowl buu leeyahay xarfa leh cod inaga akhriyayno waa kalaamkiisa sida dadka qaarkood ama firqadaha qaarkood oo leexday ay u yidhaahdeen ilaahay kalaamkiisu ama isagunbu ku qotomaayo ma soo gudbin taasi sax maaha ilaahay wax walba inuu falo oo waxba aanay ku adkaanayn baynu halkan ka arkaynaa facaalu limaa yuriid laa yusأalu camaa yafcal wahum yus'aluun waxba kuma adkaadaane wuxuu doonu sameeyaa idina waxba weydiin karto malaa'igtu waa caalam haybiya waa heybka inaga maqan bay ka ka rumaynaynaa inta waxyigu inooga sheegay waxaan waxyigu inooga sheegin kama rumayn karno ama kama odhan karno nebiguna wuxuu sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam dee inay nuur laga abuuray halka jinkiiyo shayaaiinta naar laga abuuray shayaaiintiiyo abaariista iyagana nuur baa laga abuuray innagana ciid baa laynaga abuuray siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam maqarkooda iyo xaruntooda ay degan yihiinna waa caalamka koriyo sabada xikmadda ilaahay waxay keentay bani aadamku inay sidan u farcamaano waana xikmadda guurka loo jideeye wey guurka waxaa loo jideeyey inuu dadku tarmo oo khaliifa ay kala noqdaana isdaba hayaan waxaa qisada aynu ka faa'idaysanaynaa dadka adduunyada ku noole in madaxdu ay lagama maarmaan u tahay oo waxa fawdo la idhaahdo iyo madax la'aan aanay ku soconayn masaa'ilka muhiimka ee muslimku uu aaminsan yahay bay ka mid tahay inay yeeshaan madax madaxdaasina ay u wanaagsanaato diiniyo diin iyo dunyabana ay u hagaajiso waxa fowdada la yidhaahdaana waxyaabaha lagu halaagsamo wey waxaynu halkan ka arkaynaa qofka qofku haddii uu wax shay wanaajinaya inuu sheega inaanay ceebaan ceebaan lahayn ceeb male oo malaa'igtu halkan waxay dhahan wanaxnu nusabixu bixamdi wanaaggii ay qabanayeen ayuunbay sheegeen laakiin waxaanay ogeyn oo xikmadahoo meesha ku jira ayaa rabbina halkan u sheegay oo u caddeeyey sharcigu wixii uu inoo sheego waa inaynu qaadanno wax badanoo danteennaabaa ku jira oo aynaan ogeynaynu heli doono marka aynu raacno waxaynu halkan ka arkaynaa fadliga iyo sharafta uu leeyahay cilmigu oo nebi aadam calayhi salaam dee mucallim buu noqday malaa'igtiina arday bay noqdeen malaa'igtiina arday bay noqdeen marka ibnu kaiir raximah llahu siduu leeyahay waxaa halkaa ka muuqanaya buu ihi inuu ne dee mucallinka ardayga ka fadli badan yihin soo ma ardaydii kol hadday malaa'igtii arday mucalim uu noqday fadliga nebi aadam cilmiga uu ku fadli badan yahay baa ilaahay halkan ku muujiyey addoommaha qaarkood inuu ilaahay cilmi dheeraada siiyaynu arkayna oo khalqigu de xagga waa ku kala fadli badan yahay awliyada ilaahay iyo saalixiinta oo wanaagsan waa kaa nebi aadamba ka fadli batay malaa'igtii xagga cilmiga imtixaanka shayga la idhaahdaa wax iska jiro wey oo qur-aankuna wina barayaa dhaqanka nebi maxamed nawina baraya calayhi salaatu wasalaam imtixaan baa laga qaaday nebi aadam iyo iyo malaa'igtaba nebi aadam baa ku guulaystay saasoo kaleu tartanka uga qaadaya imtixaanka nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ardaydiisa iyo dee asxaabtii qofka bani aadamkaa waxaa u habboon inuu naftiisa garto qadarkeeda oo aanu isqaadqaadin qabna isu yeelin waxaanu in aanu isku qaadin waayo malaa'igtu way isdhiibeen markii ilaahay uu ku soo saaray arintan iyo nebi aadam cilmigan uu siinayo waxaynu ka arkaynaa malaa'igtu siday ilaahay u weyneynayaan subxaana wa tacaala iyo erayaday ku jawaabeen qiimaha ay leeyihiin sifaadka ilaahay bay ayaa aayaadku ay noo caddaynayaan alcaliim alxakiim oo inoo muuqanaya waxaa markaa ilaahay u gudbay arrin kale oo iyaduba ah imtixaan qaala allahu tacaala waid wakti xus nebi moxamedow qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu liaadam nebi aadamu sujuuda fasajada fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ka la idhaahda mooyaane abaa isagu diiday wastakbara wuu isweyneeyey wa kaana min alkaafiriina gaaladana uu ka waqulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay hi yaa aadamu aadamow uskun deg anta wasawju adiga iyo xaaskaagu aljannata jannada dega wa kulaa minhaa jannada waxaa ka cuntaan ragadan cunitaan waasica oo ballaadhan oon xad lahayn xayu shi'tumaa goortaad doontaan iyo meeshaad doontaanba wax ka cuna walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geedan fatakuunaa min aaalimiina waxay idinka mid noqon doontaan kuwa dulmiga sameeyey faazallahuma shaydaanu shaydaankii wuu ka soo simbiririxiyey canhaa jannadii buu ka soo simbiririxiyey wuu ka soo tuuray faahrajahumaa min faahrajahumaa wuxuu ka soo saaray nebi aadam iyo xaawa mimaa kaanaa fiihi barwaaqadii iyo khayrkii badnaa ay ku dhex jireen buu ka soo saaray wa qulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay idhi ihbituu dega bacdukum libacdin qaarkiinba kuwa kale caduw cadowba isu tihiine dhaafa halkan walakum fi lardi dhulkana waxaa ku leedihiin mustaqarun meel aad degtaan wa mataacun iyo xoogaa raaxo ah oo ku raaxaysataan ku casuumantihiin ilaa xiinin inta aa adduunka joogtaa ee markaa ku waari intaasaa ilaa intii muddo kaaho inta dhimanaysaa imtixaan ka bilaabmay waxa weeye nebi aadam ayaa la faray inay u sujuudaan malaa'igtii malaa'igtu ilaahay amarkiisunbay qaata laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yumaruun waa khalqi u taagan inay ilaahay adeecaan oo aanay caasiyin saynu horeba usoo xusday waxigana ka arkayno sujuuddaasi la faray waxay dhinac ka tahay sujuudu tashriif dhinacna cibaado dhinac waxay ka tahay tashriifoo nebi aadan baa ilaahay ku maamuusaya dhinacna cibaaday ka tahayoo dee ilaahay amarkiisii la qaadanaya ilaahay amarkiisa kii diideyna inuu gaaloobay baa ilaahay u tilmaamay wa min alkaafiriin marka ilaahii sujuudda lahaa ayaa yidhi aadamkan u sujuuda marka nebi aadam lama caabudaye ilaaha amarkiisa la qaatay ayaa la caabudaya idan markaa dhinacaa cibaaday ka to amarka alleh mar haddaad qaadato waa cibaado dhinacna waxay ka tahay sharfido nebi aadam ayaa ilaahay ku sharfaya sujuuddaas in loo sujuudo innaga sharcigeennan cid ilaahay ahayn sharcigeenu wuu diiday sujuuddani horta waa maaha sujuudulinxinaa sujuud fororsiya maaha qofku fororsanayo laakiin waa sujuud fooda la dhigayo faqacuu lahu saajidiin sujuud u dhaca buu wa tacaala sujuud u dhaca ama waabay sujuudeenba markaas in cid kale loo sujuudo oo khalqiga ka ah waa la diiday sanab looma sujuudayo bani aadamna looma sujuudayo madaxna looma sujuudayo asxaabtu ridwaan ullaahi calayhi markay soo arkeen nimankii gaaleeda boqorada ahaa boqoradii reer yurubi reer eraan iyadoo loo sujuudayo dee nebiga waxay ku idhahdeen adaaba ka fadli badan maana kuu sujuudno anigu addoonkii ilaahay baan darajadaa in lay dhaafiyana ma jecli sujuuddii halkaasay ku hakata marka cid madaxa loo fooranayo iyo cid fooda loo dhigayo labaduba halkaasay ku hadheen laakiin ilaahii sujuudda lahaabaa nebi aadam yidhi haloo sujuudo subxaana wa tacaala ibliis baa soo taagay ibliis waa xaguu ka yimi meeshuu joogaa oo isaga laftiisana dee khalqigaa ilaahay wax ku tusayaayoo malaa'igta ayuu goobtan la joogaa ilaahay baa xikmad ka waxa uu halkan u keenay oo waa kaa dee aynu iyo duruus iyo cibrooyinka ka qaadanayno isagu meeshuunbuu ka soo boodayoo amarkuna wuu ku jahaysnaa markii la yidhi sujuud isagu diiday istinu mutasilna wuu noqon karaa munqadicna wuu noqon karaa waa laba macnoo kala gaar ahoo mustanaa iyo mustmutna labada shay lasoo kala reebaya markay isku qolan yihiin waa mutasil baa lahay hadday kala qolan yihiinna waa munqadic baa lahay waxaa isweydiinaysaa talow muxuu sujuudi waaya markaa ilaahay ka jawaabay abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin su-aashaadii saddexdaasaa laga jawaabay cudurdaar muu lahayn ma maqnayn muu xanuunsanaynin muu hawlaysnayn laakiin wuu diiday waanu kibray gaaladan uu ka mid ahaa marka ayadda waxyaabaha inoo caddaynaysa waxaa ka mid ah cudurrada ibliiska ku dhaco waxaa ka mid ah ilaahay oo la diiday subxaana wa tacaala cudurrada ibliis uu leeyahy ee bani aadamkana soo gaari kara ku dhici kara diidmada ilaahay la diidaa waa shaqo ibliis kibirkuna waa shaqo ibliis waxaana labadaba ku kalifay xasad ayaa ku kalifay oo qur-aanka ilaahay muxuu ku yidhi markuu hadlayay wuxu uhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin de anaba ka khayr badane ka khayrka badani miduu ka khayr badan yahi siduu ugu sujuudi karaa markaa wuxuu keenay qiyaas iyo daliil caqliya oo daliilkii ilaahay ka hor jeeda oo faasid ah wa kaana min alkaafiriina waxay caddaynaysaa gaaladuu ka mid aha kaana min aljinnina way jirtay fa fasaqa can amri rabbi malaaigta kamuu mid ahayn ayaa halkaana ka muuqanaya inaanu malaaigta ilaahay ka mid ahayn ibliisa laciin waxa markaa aayaddu ay noo tilmaamaysa qur meelo badan xusay cadowga koobaada insaanku uu inuu yahay maxay kaa aabbaheen weerar ku soo qaaday ibliis la yidhaahdo ina shayطaana caduwun lakum faاtakhiduuhu caduwan shaydaanku cadow buu idin yahay cadow ka dhigta ayaa ilahay nebi aadam calayhi salaam iyo xaaskiisii xaawo ilaahay digniin buu siiyey ibliis baa looga digayaa innagana waa la inooga digay digniintaasina way soconaysaa qofkii qaataana wuu guulaysanaya kii kalena waa guuldaraysanaya ilaahay wuxuu nebi aadam iyo xaawo jannadii dega baa layidhi uskunanta aljanna adiga iyo xaaskaagu jannada dega jannadaas waa tee ba ku meelgaara bahay mise waxay ahayd jannat اlkholdi tii lagu waarayay qowlka culimmadu u badan yihiinna raajixa waxa weeye waa jannadii lagu waarayay ashaasaa sheegaysa cahdi waa cahdiya waa janno la isla ogyahay waata qur-aankuu ka waran waata qiimaha badan wey ilaahay ma caameeye subxaana wa tacaala addoommaha meeluu ku soo reebay oo uu ku caameynaya maaha waa meelay ku barwaaqaysnaana waa jannadii asalka ahayd wey jannadaasaa la yidhi deg adiga iyo xaaskaaga xaaskiisu de waa xawa qur-aanku magaceeda ma cayinin laakiin waa xawa weeye xaawiyey ku abtirsata xagey ka timi dee nebi aadam wakhalaqa minhaa sawjaha iyada unbuu isagu unbuu ka abuuray iyada muran iyo jaafaajiriq ma keeni karnoo ma odhan karna tii laga abuuray dee siduu u guursaday dee ilaahay waxna xalaalaynaya waxna xaaraantinimeynayay ayuunbaa intuu ka abuuray islaan uga dhigay iyo oori aadam ubadkiisuba cid kale ma haynine diintii hore kumeelgaadh bay ahaydoo waa la isguursanayay oo carruurtuunba xalaal isu ahay markii dambe dadku batee la kala durkay ayuunbaa laysu taltallaabay naski baa la yidhaha wax naski diimihii hore samaawiga aha naski bay lahaayeen markaa kolkii dadkii batay baa waxaa la nasakhay guurkii walaalaha التaxliilu والتaxriimu xaqu lahu tacaala xalaalaynta iyo xaaraantinimeynta waa xaq ilaahay iska leeyay inagu amarkiisu baynu qaadanaynaa mar walba wixii uu inoo sheegunbaa sax waxaa halkaa ka muuqanaya nina inaanu xaas ka maarmayn oorina aanay ninka maarmayn haddii ay markaa kala maarankaasi jiro halkiisuu iska wardihi laha nebi aadam odaygaasi islaantaa uma baahdeen aabbaheen iyo hooyadeen marka waa duruufu xaaslaantu waa duruuf dhallinyaro allah idiin sakhiree waa duruuf idin hayse un xaaslaantu waxay yidhahdaan culimada axkaamtu faqiir yaa la ydhaha bayna faqiir alfaqiiru man laa zawja lahu bayna faqiir waxaa la ydhaha qofkaan xaas lahayn baarkinba ma leh shandadba ma leh meel wax ku ritaba ma leh hadduu caawa awr qasho wasladunbuu ka cunaya u dhaqaajiyey laakiin de hadduu xaas leeyahay imise weel baa loo buuxinaya marka ku dadaala guurka inaynu fudaydinno oo caqabadaha hor yaalla ee habluhu hordhigayaan ama wiilashu hordhigayaan ama waalidku hordhigaya ha laga qaado qaar khayr lena allah idiin sakhiro ama allah ina wada sakhiro waaya taasina waa taa wey waa mulaaxado jira waayo insaanka asalkiisi oo nebi aadama oolidaasi u baaha meel kale lagama keenina isagii baa laga jeexay saasaa markaa noloshu ay ku bilaabantay guurkuna waa sunada nolosha sunada iyo habkay nolosha u soconayso ay ku soconayso waa taranka khaliifa dee taranku wuu go lahaa markaa maqaasida iyo ujeedooyinka guurkay ka mid tahay inay dadku tarmaan siduu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam taranka badiya waa la isu faanayaa ambiyada ilaahay baa isu faanaya maalinta qiyaamaha jannada deeqda taallaa waa mid ballaadhan laa maqtuucati walaa mamnuuca waa kulaa minhaa ragadan xayu shitumaa xayu shitumaa meeshaad doonaysaa waa cunitaanku waa waasac busaarad ma laha xad ma laha diiqad ma laha way waasac wey laakiin waxaa la geedkan ha u dhowaanina ha u dhowaanina waxay sheegaysaa hafalin bay ka horaysaa waayo xaaraanta haddaad u dhowaato waxaa sahlan inay naftiiyo shaydaanku kugu riixaan waa kii tusaalaha bixinaya seeraha xidhan xoolaha lama agdaajiyo way u dhacayaane marka waxyaabaha nafta aad ku kalifaysa waxaa ka a ah inaad xumaantiiyo xaaraanta ku yara ag warwareegtaa tidhaahda me anugu waan iska adaga waxba iskama adkiday iblis baa kaa adkaan doonee ha u dhowaanin meelaha dabku ka baxaya dabka xaaraantu meeshuu ka baxayo waa qaawanaanta iyo meesha wax lagu cuno ee lagu cuno iyo dalkeeda iyo dadkeeda ka duru si aad u nabad gasho waa kaa walaa taqrabu zinaa soomaad arag zinada ha u dhowaanina halkanna geedkan ha u dhowaanina sababtii iyo waddadii baad haysaa kol haddaad xaaraanta ku dhowaato uumigeedii baa kugu baxaya dabeetana nafti waa daciifa way iska xejin way iska xejin marka dambe way kula soo kacaysa walaa taqraba haadihi shajara geedku muxuu ahaa dee qur-aanku ma cayimi geedkaasi magacyaa ragga qaarkood u sheegaa magac mar haddaanu qur-aanku u bixinin de inagu uma magac bixinayno waa geed la calaamadiyey bu fatakuuna min aaalimiin shaydaankii wuu ka guulaystayo wuu simbirraxiyey quraada qaarkood baa qiro sugan akhriyaya faazaalahuma isaaladu waxa weeyaan wuu durkiyo waa ka saaray meesha wa isku macnuun bay noqonaya iyo wuu simbirrixiyey simbirraxay noqonaysa qofku markuu macsiyadaa ku dhaco wuu simbirraxday waxaad taqaanaa qof soconayo simbirraxdayna inuu adhaxda ka jabo u dhowyahy waa halaag waxyaabaha lagu halaagsan weye faazlahuma الشhayطaanu canha faأkhrajahumaa mima kaanaa fiih mima kaanaa fiih mawsuulkaasi wuxuu tilmaamayaa la ibhaamiyey ila waa asmaadii mubhamka ahayde wixii weynaa baraarhii iyo barwaaqadii ay haysteen ayuu ka soo dhex saaray dee siduu uga soo saarayna aayaddii horeynu suuraة اlacraaf aynu akhriyayna wuxuu hi hal aduluka calىa shajaraةi اkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa suurat maku tusiyaa geed marka la cuno waa la waaraya weligaana adiga ayaa iska yeelanaya calaa shajarati اkhuldi wa mulkin laa yabla waad waaraysaa insaankuna aad bu u jecel inuu wax badan helo kuna waaro oo imika inuu boqortooyo helo xoole helo ka dhima aad buu u jecel yahay qof haddaad u ama madaxa ducada ugu jecel yahay waxa weeye maxay adaala allahu cumra cimriga allaha ku dheeray waari maysidee waani may sidaasaanu jeclayn allaha noo kaa daayo bu jecel yahi allaha ku daayo ayuu jecel yahi ninkaasi si gaara uga warhaynaya haddaba la daynba maayo uu dhimanaya marka siyaabaha bani aadamka dabeecaddiisa waxa ku jiroo ku abuuran inuu waxna yeesho kuna waaro laakiin taa jannada lagu helaya w inaga hore soo aragnay waxaa halkan ka muuqanayaynu arkaynaa waqulna habituu bacdukum libacdin cadow jannadu way sarraysaa waa caalamka kore wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun samada waxa saaran buu ilaahay yidhi arsaaqadiinoo ka imanaysa iyo jannadii la idin yaboohay naaruhuna dee way hooseeyaan iyaguna asfala saafiliin damiirka ayaa lagula hadlayaa jamaca ihbiuu bacdukum libacdin cadow waa ibliis waa aadam waa xaawa weerarka u horeeya ibliis baa haya oo wuxuu ku hayaa aadam xaawa iyo caruurtooda iyaguna cadow bay isu yihin oo adiga arko ilmo bani aadam dee way isku taagan yihin oo way isku foogan yihin mar haddii jannadaa lasoo dhaafay xarbigaas iyo dagaalkaas inta adduunyada la rogaya uu soconaya cadaawaddaasaa soconaya walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin dhulka nolosha lagu nool yahay waa waa istiqraar bay leedahay dadku inta ay ku nool yihiin dhulka istiqraar bay leeyihin deganaasho mustaqar soo maha laakiin haddaynu meelaha kale kawaakibta ka baarhbaarhanno sidanay gaaladu yidhaahdaan meel kaloo lagu noolaan karaa jira laguma noolaan karo istiqraar ma laha meelahaa kale hawadana kuma noolaanaysid dad baa badaha dega sida jayna iyo marka dhulkii buuxsamay xaafadaha badda laga jeexay inagu dhul wey iska xidhanaa sooma dad baa dhulkiiba ka dhammaado markaasay badaha degaan istiqraar ma leh inkastoo baddu badda ay ka mid tahay un laakiin haddana way sii kala fiican yihin wa mataacun ilaa xiinina waxay tilmaamaysaa noloshan adduunyada waa raac waa raaxo mataaca alxayaati dunya waa raaxo kooban oo ayaama leh ilaa xiinin laguma waarayo haysilaawi meeshu maha jannadii hanacasoobi waa raaxo yar oo wakti xadidan leh ilaa xiinin ilaa inta aada dhimanayso wey marka halkaa waxay noogu aynu ka arkaynaa qisadan iyo faa'iidooyinkay leedahay oo aada u badan halkaasay noogu joogi hada maa aquluhu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam